bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى آlih وصaxbih wslm aجmaعin ama bacdu xoogaa in sha allahu tacaala muhimadda ay leedahay inagoo og darteed waxaan ku celinaynaa meeshii sheekh uu yihi waqad yaquluhaa wahuwa jaahil falaa yucdaru biاljahli oo insaankii <clears throat> kalimat lkufri inuu yidhaahdo ayaa la arkaa isagoo jaahil ah looguna cudur daari maayo jahli ayuu yidhi casharkii hore inkastoon kaga aan xoogaa kaga hadalnay arrintaa iyada ah casharkan insha allahu tacaala wax yar ayaan kusii daba qabanaynaa shaykhu lislaam ibnu taymiya raximah allahu tacaala kitaabkiisa la yiraahdo kitaabu listiqaatha juska labaad safxada lix boqol iyo soddon ilaa lix boqol soddon iyo kow daarulwatan waxa uu ku tilmaamay awalan inta aanan hore u gelinba yacni aqwaasha culimmada masaladan ay ka yidhaahdaan marka hore qur-aanka ilaahay wa tacaala adilada arrintaa ay leedahay annagoo darsigii horena ku sheegnay yaan inshaa allahu tacaala wax yar eh, kaga laabanaynaa masaladan adilada ay leedahay waxaa ka mid a ah qowluhu tacaala wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcata rasuula alla waxa uu yidhi ma nihin kuwo wax cadaabayo ilaa aan rasuul dirno waxaa kaloo alla subxaanahu watacaala uu yidhi rusula mubashiriina wamundiriina lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujatun bacda rusul alla rususha ayuu soo diraa iyagoo wax bishaaraynayo digaayo iyagoo kuwa digaya ah si aynan dadka alla korkiisa wax xujaa ugu yeelanin oo aynan u dhihin yacni lowlaa arsalta ilayna rasuulan fanatabica aayaatika wanakuuna min almu'miniin si aynan sidaa u dhihin ayaa allah subxaanahu wa tacaala wuxuu soo diray rususha oo usoo diray rusushana dabcan dadka waxaa weeyaan xujadii alle ayay dadka ku oogayeen dushooda xujadii alle ayay ku oogayeen dushooda si aynan dadku wax marmarsiyaa uga helin allah subxaanahu wa tacaala ilaahayna yacni cudurdaar cid zuuliso oo isaga kaga owleysan ma laha waxaa kaloo allah subxaanahu watacaala uu tilmaamay dadka naarta galo markay naarta galaan eh, waxa uu yidhi sa'alahum khasanatuha alam ya'tikum nadiir malaa'igtii naarta waxay ku odhanaysaa war wax idiin digo soo idinma aynan imaanin wax idiin digo miyaynan idiin imaanin markaasaa marka taa waxaywaxaan meeshaan marka maxaa idin keenay sool sowl idinkigama digin markii horeba oo xujo soo idinkuma aynan oogmin qaaluu balaa qad jaaanaa nadiirun fakadabnaa markaas waxay leeyiin haa waa noo yimaadeen rusule annagii ayaa beeninay sidaas baa naartii marka kusoo galnay dadka ayagu aynan diin diinta soo gaarin oo ahlu fatraha ah ama laba nebi u dhexeeya wax diina aanay soo gaarin ama sideedaba kitaab iyo sunno alla sunno rasuul aynan midna u imaanin kuwa iyagu axaadiidtu waxay tilmaamayaan ibnu kathiirna tafsiirkiisa uu ku rajaxaya wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcatha rasuula aayaddaa marka uu uu fasirayo adwaaulbayaankana alcalaamatu shanqiitiy raximahullah uu ku xoojiyey ku rajaxay isagana waxa ay tahay in la imtixaanayo aakhire lagu imtixaanayo la dhahayo naartaas gala hadday adeecaanna ilaahay janno uu uga dhigayo janno uu ku gelinayo hadday adeeci waayaanna alla subxaanahu watacaala yacnii u markaa naarayo marka ishkaalka lasoo arooriyo oo aakhiro daaru takliif ma aha waa daaruljazaa <clears throat> waxaa lagu jawaabayaa waxa ay tahay de waxaa weeyaan maadaama horta arrintan iyadaa nas ay ku soo aroortay nas baa ku yimid waxaan waxaa weeyaan mu'miniintii iyaa lagu kala saaraya mu'min iyo gaal baa lagu kala saaraya waxaa kaloo soo aroortayba in munaafiqiintii iyo mu'miniinta dhabta ayd aakhire la kala soocayo sujuud lagu kala soocayana waa soo aroortay taasoo kale tanna la mid noqonaysaa marka halkaa marka sunnada nebigana calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid a xadiidkii ninkii halla igubay yiri meelo badan oo majmuucalfataawaha kamid a ayaana sheekhulislaam ibnu taymiya waxa uu ku tilmaamay ninkaa in qudrada alla subxaanahu watacaala uu ka jaahil noqday dabadeedna marka jahligaa loogu cudur daaray oo macduur uu ku noqday xadiidka marka bukhaari iyo keyrkiiba waa qorayaan bacdi naas baa waxay dhahaan jahli looguma cudur daarina khawf baa loogu cudur daaray khawfku maanic ma aha isagu nacam khawfku waa ka batay ninkii markuu ka batay khawfkaas ka batay ayaa wuxuu ka dhigay inuu qudradii alle ka jaahil noqdo marka waa jahli wax loogu cudur daaray saasuuna tilmaamayaa sheikhulislaam ibnu taymiya raximah llah marka xadiidka marka eh, eh, saxiixa ku suganna waa u daliil arrinka waxaa kaloo ku tusayo eh, nimankii daatu anwaad xadiidkii abi waaqid alleythi ee uu yidhi ijcal lanaa daata anwaad ay dhaheen ijcal lanaa daata anwaad kamaa lahum daatu anwaad nebiguna uu markaa yidhi qultum kamaa qaalat banuu israa'iila limuusa ijcal lana ilaahan kamaa lahum aaliha <clears throat> waxaa ka mid a mucaad radia allahu canhu markii uu arkay saaqifadoo loo sujuudayo ayuu sujuud markaa nebiga ula dhacay isagaana kaga haboon buu is yidhi markaa dabadeed waa kii nebiga ku yidhi low kuntu oo u bayaaniyey low kuntu aamiran axadan an yasjuda liaxadin la amartu lmar'ata an tasjuda lizawjiha xadiidkii ibnu maajah min xadiidi ibni abi awfa adiladaa dhan marka waxay tusayaan iyo kuwo kaloo ka tiro badan qofka in yacni jahliga inuu yahay wax layskugu cudur daaro maanic inuu yahay jahligu ayb waa sheegi doonaa marka jahliga qofka loogu cudur daaro iyo jahliga aan qofka loogu cudur daaraynin iyo qiyaamu lxuja qofkan xujada inay ku ooganta maxaa ah <clears throat> aqwaashii culimada markaan isu keenno awalan marka aqwaasha sheekh maxamed ibn cabdilwahaab waa noo dambay doontaa masalada uu ka qabo aqwaasha sheikhulislaam ibnu taymiya aan horumarinayaa sheikhulislaam ibnu taymiya raximah llah kitaabkiisa alistiqaatha <clears throat> juska labaad safxada lix boqol iyo soddon ilaa lix boqol soddon iyo kow dabcada daarulwatan waxa uu leeyahay markuu soo xusay qubuuriyiintu waxa ay sameeyaan dadka qubuuriyiinta waxa ay sameeyaan oo ay ku dul sameeyaan qabuuraha markuu soo sheegay waxa uu yidhi lakin ligalabati اljahli wa qilati اlcilmi biaahaari الrisalati fi kahiiri min almutaأkhiriin lam yumkin takfiiruhm bidalika xataa yatabayana lahum maa jaa bihi arasuulu mima yukhaalifuhu walihada ma bayantu hadihi lmas'alata qatu liman yacrifu asla addiini ilaa tafatana wa qaala hada aslu diini lislaam waxa uu yidhi laakiinse waxa uu yidhi jahligii oo qaalib noqday iyo cilmigii oo yaa cilmiga loo leeyahay rasuulka risaalada nabiga caleyhi salaatu wasalaam aathaarteeda cilmiga loo leeyahay yaraanta uu yaraaday darteed <clears throat> iyo jahligii oo qaalib noqday oo in badan oo muta-akhiriinta dadkii dambe dhexdooda ku qaalib noqday <clears throat> kaa darteed sidaa darteed ayaa waxa uu yidhi lam yumkin takfiiruhum bidalika ma suuroobin in lagu gaalaysiiyo arrintaa xataa yatabayana lahum maa jaa bihi rasuul ilaa yacnii uu u caddaado wixii rasuulka uu la yimid mimaa yukhaalifu mimaa yukhaalifuhu oo yacni waxaan khilaafayo walihaada sheekhu marka waxau yihi maa bayantu hadihi lmas'alata qadu weligay mas'aladan uma caddaynin towxiidka liman yacrifu asla addiin qofka garanayo diinta asalkeeda ilaa tafadana waa garanayo waa u dhug lahaanayay oo waxa uu mar walba dhahaya haada aslu diin lislaam waxay fidradoodu toosan tahay oo wax garan karoo aslu diin fahmayo markaan masaladan usii bayaaniyo waa ku dhug lahaanayo waxa uu dhahayey tan waa aslu diin ilislaam weeyaan sidaa ayuu dhahayey meel kale sheekh marka halkan marka nas cad weeyaan hadal cad yani waxaan ujeedaa nas yani hadalka sheikhulislaam ibnu taymiya masaladan ku saabsan waa cad yahay oo hadal qumuud ku jira ma aha nacam ayb walidaalika hadday weliba laasyamaa kuma sii jiraan hadday shubahdu badato oo qof caamiyo baadiye iska joogo oo ninka uu shiiqaba u haystay caalimka uu u haystay jaamacadaha soo baxay uu dadka isagii aanu kala garanayninba oo boqol shubhadood iyo axaadiid iyo daciif iyo kuwo aan jirin iyo wax inta isugu dardaro diinta islaamkaba uga dhigayaaba nacam ayb kaas marka cudurdaarkiisu waa kaas waxa uu yidhi sheikhu lislaam ibnu taymiya jaamicu lmasaa'ilka ay ururiyeen kitaabka la yaraha jaamicu lmasaa'il majmuucada saddexaad juska saddexaad sabxada boqol konton iyo kow dabcada daaru caalam alfawaa'id abu bakar abu zayd oo ishraafay raximahullah waxa uu waxa uu leeyahay sheikhulislaam wa hada shirku ida qaamat cala alinsani alxujatu fiihi walam yantahi wajaba qatluhu ka qatli amhaalihi min almushrikiin walam yudfan fi maqaabiri almuslimiin walam yusalla calayhi waxa uu yidhi shirkigaani qofka hadday xujada ku ooganto ee uu ka hari waayo shirkigii dilkiisaa waajibayo sida isaga oo kale dadka lamidka ee mushrikiinta loo dilo walam yudfan lagumana aaso fii maqaabir lmuslimiin walam yusalla calayhi laguna tukan maayo wa idaa kaana jaahilan buu yidhi hadduu jaahil yahay walam yablughu lcilmu cilmigana uunan soo gaarin marka cilmiga inuu soo gaaro waa daruuri souma jeedin wa amaa idaa kaana jaahilan hadduu yahay jaahil walam yabluqhu lcilmu cilmigiina aanu soo gaarin walam yacrif xaqiiqata shirki shirkiga xaqiiqadiisana uunanba ogeynba aanu fahamsanayn oo garanaynin alladii qaatala calayhi nabiyu sala allahu alayh waali wasalam shirkiga nebigu ou dadka kula dagaalamay shirkiga nebigu xaqiiqada shirkiga nebiga ou dadka kula dagaalamay haddaanu garanaynin fa innahu laa yuxkamu bikufrihi gaalnimadiisa la xugmin maayo walaa siyamaa kumaba sii jirta ayuu yidhi waqad kahura hada shirku shirkigaani waa batay buu yidhi fi lmuntasibiina ila alislaam dadka islaamka u nisbo sheeganaya dhexdooda shirkigani waaba ku batayba waman ictaqada mila hada qurbatan wa daacatan shirkigan qofkii u ictiqaadiyo alla u dhowaansho iyo daaco fa inahu daallun biitifaaqi lmuslimiin waa baadiyeysan yaha mid baadiyeysan weeyaan biitifaaqi lmuslimiin wa huwa bacda qiyaami alxujati kaafirun xujada marka lagu oogaa kadibna gaal weeyaan buu yiri nacam ayb kanna isaguna aad buu u kala saaray labadan qaybood waa kala saaray ayb labadan qaybood marka wuu kala saaray qofka xujada ay eh, ku ooganto iyo qofka aanay xujada ku oogmin ee jaahilka ah sheekha raximah llahu tacaala wuu kala saaray ayb kuwa iyagu marka shirkiga daacada u haysto waa mustaxab iyo dhahaya waxyaaba masaa'il shirkiyaado alistiqaasatu bigayr illahi waa mustaxab bal waaba mustaxab ku dhahayo kale iyo waxaa weeyaan iyagu marka qiyaamu xuja waa u tegi doonaa insha allahu tacaala laakiin kuwaas waa waa kuwa baadiyeysan biitifaaqi lmuslimiin hadday xujada ku oogantana waaba gaalo cad kuwaas naam fataawaha sheikhulislaam ibnu taymiya raximah llahu tacaala wuxuu leeyahay juska kow iyo tobnaad fataawaha waxa uu ku leeyahay ayb wahada aladi itafaqa calayhi asaxaabatu huwa mutafaqun calayhi min a'immati alislaami laa yatanaasacuuna fi dalika waxaa ayb waxa uu ku tilmaamayaa sheekha raximah llahu tacaala juska kow iyo tobnaad safxada afar boqol iyo shan ilaa afar boqol iyo lix wahada aladii itafaqa calayhi asaxaabatu waxa ay saxaabtu isku waafaqeen huwa muttafaqun calayhi bayna a'immati alislaam a'imatu lislaamna waa isku waafaqeen laa yatanaasacuuna fii dalika arrinkaa ku doodi maayaan waman jaxada wujuuba bacdi alwaajibaati aldaahirati almutawaatira qofkii diido waajibaadka daahirka ah ee mutawaatirka ah kasalawaati alkhamsi shanta salaadood oo kale wa siyaami shahri ramadaan oo kale wa xaji lbeyt oo kale owji xadda ama diido taxriima bacdi almuxaramaati aldaahirati almutawaatira muxaramaadka daahirka ee mutawaatirkaa diido kalfawaaxishi waاlظulmi wاlkhamri wاlmaysiri wاzina waxyaabahaasoo kale wayri dalia naam wagayri dalika iyo wixii taa lamidoo kale ow jaxada ama diido xila bacdi almuxaramaati xila bacdi almubaaxaati naam mubaaxaadka qaarkood xalaaltin inay xalaal yihiin qofka ay diido aldaahirati almutawaatira waxyaabaha mubaaxa ee daahirka ee mutawaatirkaa inay xalaal yihiin ka diido kalkhubsi wallaxmi oo kale muufadii iyo hilibkii iyo nikaaxi oo kale <coughs> fa huwa kaafirun murtadun waa kaafir murtad an yustataabu fain taaba wailaa qutil waa laga towbad dalbaya hadduu toobad keeno khayr haddii kalena waa la dilayaa ilaa uu ka yidhi lakin <clears throat> min annaasi man yakunu jaahilan bibacdi hadihi alaxkaami jahlan yucdaru bih laakiin dadka waxaa ka mid ahaan kara buu yidhi qof yacnii jaahil ka ah qof jaahil ah arrimahan axkaamtan qaarkood mid jahli kaga sugan jahligaas oo loogu cudur daaro falaa yuxkamu bikufri axadin fiiri marka qofna gaalnimadiisa la xukmin maayo xataa taquuma calayhi alxuja ilaa ay xujada ku ooganto min jihati balaaqi risaalati xujada dhinaca ay uga oogmaysana inay risaaladii soo gaarto weeyaan kamaa qaala tacaala sidau alla u yidhi lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujatu bacda arusul wa qaala tacaala wmaa kunna mucadibiina xataa nabcata rasuula walihada low aslama rajulun nin hadduu islaamo walam yaclam aanu ogaanin ana asalaata waajibatun calayhi salaadda inay waajib ku tahay ounan ogaanin oo xujada aanay sooma gaarinba ow lam yaclam ama aanu ogaanin ana alkhamra xaraamun khamradu inay xaaraam tahay lam yukafar la gaalaysiin maayo bicadami ictiqaadi iijaabi dalika inuu yacnii ictiqaadin waaye salaada inay waajib ku tahay wa taxriimi haadaa kana xaaraam inay taxriimkeeda khamrada taxriimkeeda ogaan yani ictiqaad la-aanta inaanu ictiqaadin intaa lagu gaalaysiin maayo bal walam yucaaqab la ciqaabi maayo xataa tabluqahu alxujatu nabawiya ilaa ay kasoo gaarto xujada nabawiga ah ee nebiga loo nisbeeyey sala allahu alayh waali wasalam taana marka halkaa buu ku caddeeyey sheekha raximah llahu tacaala waxa uu sheegay marka intaasoo dhan marka nusuusta iyo kuwo kaloo ka badan waxau ku tilmaamayaa sheikhulislaam ibnu taymiya in xujada inay qofka ku ooganto lagama maarmaan inay tahay oo yacni wax u garto sheekh maxamed ibn cabdilwahaab isagana raximah llahu tacaala sida ku sugan mualafaat shaykh <clears throat> ayb sida ku sugan yani duraru saniyaha juska koowaad boqol iyo afar duraru saniyaha a kitaab mujaladaad badan oo lagu <clears throat> oo lagu ururiyey rasaa iyo rasaaisha iyo fataawooyinka sheekh maxamed ibn cabdilwahaab iyo aimatu dacwa dadki isaga markaa <clears throat> culimmadii isaga oo duriyadiisii ka farcantay iyo kuwii kale isaga markaas yani dacwadiisi aada u nashriyey <clears throat> marka wuxuu leeyahay wa ama alkadibu waalbuhtaanu fa mithlu qowlihim <clears throat> beenta iyo been abuuradka waxaa weeyaan hadalkooda ay leeyihiin oo kale inaanu kafir bilcumuum annagu inaan cumuum wax ku gaalaysiino oon dhahno dadka wixii aan annagana ahayn waa gaalo gaalo ayb marka waxa uu yidhi wanuujibu lhijrata ilayna buhtaanka been abuuradka waxaa ka mid a ah inaan dadka ku waajibinayn inay annaga noo soo hijroodaan calaa man qadara calaa idhaari diinihi qofka awoodo inuu diintiisa yacni muujiyo ilaa ilaa annaga hanoo soo hijroodo meelow diintiisi ku muujin karuu jooga oo eh, yacni daarulislaama ilaa ilaa annaga noo soo hijroodo inaan dhahnay been abuuradkay ka mid tahay buu yidhi wa inaa nukafiru man lam yukafir walam yuqaatil iyo inaan annagu gaalaysiinayno qofka aan annaga aanan gaalays eh, qofka aan annaga gaalaysiino qofkaan gaalaysiinin inaan isaga gaalaysiinayno waa been abuuradkay ka mid tahay oaan diririn wa mithlu hada wa adcaafu adcaafihi fakulu hada min albuhtaani walkadib aladii yasuduuna bihi annaasa can diini illahi warasuulihi waidaa kunaa laa nukafiru haddaanan gaalaysiinaynin buu yidhi man cabada sanama sanamka qofka caabudaya aladii calaa qabri cabdilqaadir qubadda sanamka qubaddu ka wadaa dhagaxan dheero qubadda laga dul dhisay qubuuraha laga dul dhiso qofka caabudayo qabriga cabdulqaa cabdulqaadir sanamka ku yaallo yacni sanamka yani waxuu ujeedaa qubaddaas yani ka caabudayo ayb de waxaasna lama caabudo lama dhihi karo ilaa hindiya iyo <coughs> ilaa hindiya iyo bakistan iyo africa ay uga yimaadaan halkaas baqdaad bayna ugu tagaan markaas halkaa weliba yacni sidii xaj oo kale u xajiyaanay wax kasta ka baryaano wax ay alla u reebeen ba bay jirinba dadkii <coughs> ka sidaa yeelayu yidhi marka eh, nacam wإda kuna la nukafiru man cabd الصnm اladي calى qabri cabdاlqadir wاصnm aladi calى qabri amed axmed albadawi qabriga axmed اlbadawi kuwa caabudaya iyagana ayib isagana qubadiisa kuwa markaa dul taagane caabuday wax cajiib lahaa ka dhaco ugu yaraan laba milyan taqriiban sanadkii way tagtaa badawi qabrigiisa meeshaan dandaa la yihahde masar ku taaluu ku yaalaa wa amhaalahumaa iyo wixii la mida ah liajli jahlihim aanan u gaalaysiinin jahliga ay ku sugan yihiin dartiis wa cadami man yunabihuhum iyo qof baraarujiye la-aantiis qof baraarujiye aanu yani xujo kuma ogin maba u imaaninba risaaladii xaqa ay fakayfa nukafiru sidee baan u gaalaysiinaynaa man lam yushrik billaahi idaa lam yuhaajir ilayna qof aan shirkiba samaynin hadduu annaga noo soo hijroon waayo sidee baan ugaalaysiinaya ayaan u gaalaysiinaynaa ow lam yukafir wayuqaatil ama aan ama aan yani eh, gaalaysiinin oon diririn subxaanaka hada buhtaanun cadiim ayuu ayb meelo kaloo fara badanna sheekhu marka intaa waa ku sheegay eh, waxaan kaga gaabsanaynaa intaa eh, sidoo kale ayib laakiinse waxaa iyada muhima <clears throat> sheekhuna uu tilmaamaa waxyaabaha la cudur daarayo masaa-isha <clears throat> masaa-ishaa laba u qeybsanto masaa-ilna waxaa weeyaan hadda waa masaa'il <clears throat> axkaam alaxkaamu aldaahira almutawaatira masaa'ilna ilna yacni waxaa weeyaan almasaa'il aldaahira waa masaa'il daahir oo muuqato masaa-ilna waxaa weeyaan waa masaa'il aan daahir ahaynon muuqanin ee masaa khafiya ah labadaa mas'ale marka qofkii yidhaahdo isku sibaa qofka loogu cudur daarayaa jahligoodu waa gafsan yahay taa marka in la fahmo waa daruuri yacnii qofka masaa-isha ka dhacaysa ee gaalnimada ah kuwana waxay ku saabsan tahay waa masaa'ilu daahira kuwana waa masaa'ilu khafiya weeyaan almasaa'il aldaahira waxay kusoo koobmayaan masalan waxaa weeyaan kuwa almacluumu min addiini bidaruura ah oo dadka khaasada iyo caamaduba ay yaqaanaan caamo iyo khaasa isku si ay u yaqaanaan soo ma garanin waxaa kaloo ka mid a masaa-isha noocaas almasaa'il alijmaaciya daat alqaciya oo shubha yar aysan geli karin masaa-isha yacni ijmaaciga ah oo culimmada ku ijmaacsan yihiin mutawaatirka ah bayna almuslimiin yani aad wayatanaaqaluha almuslimuun muslimiintuna ay naqliyaan mar walba oo meel kastoo muslim jooga un aad ku arkaysid <clears throat> kuwayaalkaasoo kalaa ka mid a marka masaa-isha marka daahirada <clears throat> waxaa weeyaan almacluumu min addiini bidaruura kuwa ah iyo kuwa almacluumu min addiini bidaruura loo yaqaano qof kastoo muslima daruura ahaanba uu iskaga yaqaano in la baraba uusan u baahnayn oo iska garanayo isla markaana yacni amase kuwa ayagu ijmaacoodu ou qadciga yahay oo aan shubha aqbalaynin oo muslimkuna isku naqliya mar walba oo muslimiinta agtooda ka faaftay mashhuurkana ka ah masaa-isha khafigana waxaa weeyaan kuwa aan ahayn masaa-isha almacluuma min addiini bidaruurana aan ahayn waa kuwa maalan ama masaa-isha doodu ay ka taagan tahay oo culimmaduba xataa ay ku doodsan yihiin oo kale ama masaa-isha yacni waxay noqon kartaa culimmadu eh, yacni muslimiinta afkooda xagga soo naqlinta aanay ku badnayn masaaisha noocaas oo kale masaa'il khafiya weeyaan ayb marka haddaan masaaisha horta in labadaa loo qaybiyo daahira iyo khafiya in loo qaybiyo daahirada marka yaa loogu cudur daari karaa masaa-isha daahirka waxaa loogu cudur daari karaa qof gaalnimo hadda dhow ka soo baxay <clears throat> qariibu cahdin bikufrin ahaa nin cahdigiisa gaalnimo ou dhowaa ko <clears throat> ama waxaa loogu cudurdaari karaa qof ama waxaa loogu cudurdaari karaa qof isagoo markaa baadiyo ka fog cilmi iyo culummo qof ku dhaqan oo loogu cudurdaaran labadaas culummaduna taasaa hadalladooda ay ku badan tahay laakiin cid magaalo joogi jirtay oo meel culuma joogtoo diin laga sheegay maalan islaamkii ku dhashay oo muddo dheer ku dhex jiray iyo dadka noocaas oo kalea marka masaa-ishan daahirada ah jahligooda jahligooda inaan loogu cudur daarin baa badan ayb taa marka <clears throat> labadaa marka horta <clears throat> masaa-ilahaas marka in la kala sooco aada iyo aad ay u daruuri u tahay muhimna u tahay <clears throat> sheikhulislaam ibnu taymiya raximah llahu tacaala juska afaraad safxada kontan iyo saddex ilaa kontan iyo afar waa fataawaha fataawaha majmuuculfataawaha juska afaraad kontan iyo saddex ilaa kontan iyo afar waxau leeyahay wa ayضa fainahu laa yucrafu min ahli اlkalaami axadu ila walahu fi lislaami maqalat yukafiru qaa'iluha cumuuma lmuslimiin wuxuu leeyahay la garan maayo ahlukalaamka dhexdooda dadka ahlulkalaamka ah axad iyaga ka mida ilaa islaamka dhexdiisa wuxuu ku leeyahay oraah dadka muslimiinta uu ku gaalaysiiyo nimankan mutakalimiinta mid ka mida ma jiro ilaa oraah muslimiinta caamadooda cumuumkooda uu ku gaalaysiiyo ayuu leeyahay xataa asxaa nacam maqaalatun yukafiru qaa'iluhaa cumuuma almuslimiina xataa asxaabahu uu ku gaalaysiinayo wa fi tacmiimi maa yugni can atacyiin tacmiimkana waxaa kaa waxaa ku sugan buu yidhi wax kaa deeqaayo tacyiin fa ayu fariiqin marka waxa uu yidhi fayu fa ayu fariiqin axaqu bilxashwi waaldalaali min haaulaa yaa kuwaan xashwi iyo baadi iyagaa ma ogtahay ahlu xadiidkii xashawiye dhahaane xashwi iyo baadi yaa kaga haboon uu yidhi kuwaas muslimiinta ku gaalaysiinaya oraahdooda wadalika yaqtadii wujuuba riddati wujuuda ariddati fiihim taa waxay keenaysaa riddo in laga dhex helo nimanka mutakalimiinta kamaa yuujadu annifaaqu fiihim kahiiran <clears throat> sida munaafiqnimada in badan looga helo wa hada ida kana fi lmaqaalaati alkhafiyati haddii maqaalaadka masaa-isha khafiga ah hadday tahay buu yidhi faqad yuqaalu inahu fiiha mukhdi'un daalun lam taqum calayhi alxuja alatii yukafaru saaxibuhaa hadday masaa-isha khafiga ee qarsoonaan kartaa ay tahay waxaa la dhihi karaa ninkaani waa gafsan yahay waa baadiyeysan yahay xujadii kuma oogmin lagu gaalaysiinayo qofkeeda laakin dalika yaqacu wuxuu ka dhacaa kaagaas ayuu yidhi fii dawaa'ifa minhum kooxo iyaga ka mida fi lumuuri aldaahirati lakin dalika yaqacu fii dawaa'ifa minhum fi lumuuri aldaahira umuuraha daahirkee muuqato ayaa qaarkood kooxo ahlukalaamka ka mida yaa wixii kufriga ahaa ou kaga dhacaa allatii taclamu alcaamatu walkhaasatu caamadii iyo khaasadiiba ay ogyihiin min almuslimiina annaha min diini lmuslimiin waxa uu yidhi lakin dalika yaqacu fi dawaa'ifa minhum fi lumuuri daahirati umuurihii daahirka ee muuqday ayaa kooxo mutakalimiinta kamida kufri bay kaga dhacayaan umuurtii daahirkau sifeynaya allatii taclamu alcaamatu walkhaasatu min almuslimiin umuurtaas oo caamada iyo khaasada khaasada waa culummadii <clears throat> min almuslimiina oo muslimiinta ka mida ay garanayaan annahaa min diini lmuslimiin inay tahay bal ilyahuudu waannasaara yahuud iyo nasaaro waxay islaamka ka ogyihiin ay ka garanayaan yaclamuuna waxay ogyihiin ana muxameda sala allahu alayh wali wasalama bucitha bihaa in nebi moxamed lala soo diray wa kafara man khaalafahaa waxyaabahaas daahirkaa ah qofkii khilaafana u gaalaysiiyey nebi moxamed sala allahu aleyh wali wasalam mithlu amrihi bicibaadat illah maxaa ka mid a marka umuurta daahirada amrida nebigu ou amray bicibaadati illahi waxdahu allah subxaanahu watacaala keligii in la caabuda laa shariika lahu <clears throat> cibaadada cid la wadaagta aanu lahayn wanahyuhu wa nahyihi dhe wa milu nahyihi kareebitaankiisa can cibaadati axadin siwa allah ou reebay in ilaahay wax ka soo haray la caabudo min almalaa'ikati waاlnabiyiina waالshamsi waاlqamari waاlkawaakibi waاlasnaam iyo wagayri dalika la caabudo faina hada adharu shacaa'ir اlislaam shacaa'irta islaamka kuwa uwada adharsan weeyaan wa milu amrihi bsalawaati اlhamsi iyo waxaa waxyaabaha daahirka waxaa ka mid a nebiga calayhi salaatu wasalaam salaadaha shanta amridda ou amray iyo wa iijaabihi waajibinta oo waajibiyey laha iyada iyo wa tacdiimi shanihi shaniha shanigeeda oo weyneeyey wa midlu mucaadaatihi alyahuuda waannasaara waxaa ka mid a umuurahaas daahirkaa nebigu inuu col la ahaa yahuud iyo nasaaro wlmushrikiina wsaabi'iina wlmajuus mushrikiin iyo saabi'iin iyo majuus wa midlu taxriimi alfawaaxishi wاlriba wاlkhamri wاlmaysir wanaxwi dalika iyo inuu fawaaxishtaas ree reebay <clears throat> faaxishada inuu reebay ribada inuu reebay khamriga inuu reebay maysirka inuu reebay iyo wixii lamid a ah. markaasuu yihi uma tajidu kahiira min ru'asaa'ihim <clears throat> mutakalimiinta ru'asadoodaad waxaad arkaysaa buu yidhi waqacuu fii hadihi alumuuri inay ku dhaceen arrimahan fa kaanuu murtadiina ayay noqdeen murtadiin wain kaanuu qad yatuubuuna min dalika wayacuuduuna ila alislaam iyankastooy dhacaysa qaarkood inay ka toobad keenaan oo ay usoo laabtaan diinta islaamka <clears throat> halkan waxaan ka faa'iidaysanaynaa hadalkan waxyaabuhu inay laba u qaybsamaan oo waxyaaba daahira ah iyo umuur khafiye ah alumuuru alkhafiya waxa uu yidhi shaykhu lislaam wahada ida kana fi lmaqaalaati alkhafiyati faqad yuqaalu inahu fiiha mukhdiun waa gefsan yahay in la yidhahdaa la arkaa daalun waa baadiye inuu baadiyeysan yahay in la dhaho lam taqum calayhi alxujatu xujadii kuma qumin alatii yukafaru saaxibuhaa laakiin masaa-isha daahirkaa markuu sheegayey ma tilmaamin taas masaa-isha daahirkaana muxuu ku sheegay in alla keligii la caabudo cibaad cibaadada alla subxaana watacaala keligii in la caabudo wuxuuna wuxuu ku sheegay masaa-isha daahirka daabitkeedu waa masaa-ishu ay caamada iyo khaasaduba ay garanayaan waa masaa-isha alcaamatu walkhaasatu ay garanayaan bal gaaladu ay garanayaan gaalada zamankaan joogno zamankan joogta waxaan ogsoonahay diinta islaamka waxa ay ka og ogyihiin fikirka ay ka haystaan diinta islaamku waxa weeyaan islaamku inuu hilibka doofaarka oo kale uusan cunin unan ah, yani xaaraantinimeeyo waxay ka og yihiin diinta islaamku inay khamradu xaaraan inay tahay inay inay xarimayso way og yihiin waxay ogsoon yihiin diinta islaamku in yani ilaahay keyrkiis la caabudo inay xarimayso waxaasoo dhan yani waana waxyaabahu sheekhu uu sheegay raximah llahu tacaala oo yacni waxa uu waxyaaba uu tilmaamay ka mid tahay bal eh, nacam uu yidhi bal ilyahuudu waannasaara yaclamuuna ana moxameda sala allahu aleyh waali wasalam bucita biha yahuud iyo nasaaradu waxay og yihiin waxaa nebi maxamed lala soo saaray inay waxa ay yihiin waxyaabaha noocaas umuur daahira ah weyn marka waa umuurun daahira ayay noqonay salaada waajibnimadeedaoo kale eh, yani khamrada xaaraantinimadeeda zinada xaaraantinimadeeda ribada xaaraan inay tahay wamaa ilaa dalika marka ugu dambayntiina waxau yihi uma tajidu kaiira min ru'asaa'ihim waqacuu fi hadihi اlumuur wa kanuu murtadiina arrintaa marka waxay ku noqdeen murtadiin bay ku noqdeen buu yidhi ayb haddaba marka ayb naam sheekh waxaa kaloo iyadana sidoo kale ayb waxaa kaloo iyada laftirkeeda sheekh maxamed ibn cabdilwahaab halkaa marka la joogo ou tilmaamaa sidaan buu ku nuxnuxsadaa sheekh uu sheegayo ee masaa-isha sidaa u kala saarayo oo sheekh waxa uu yidhi sheekh maxamed ibn cabdilwahaab ina shaksa almucayana idaa qaala maa yuujibu alkufra qofka mucayanka ah hadduu la yimaado wax kufri keeno <clears throat> haddii uu yidhaahdo wax kufri ah fa inahu laa yuxkamu bikufrihi kufrigiisa la xukmin maayo xataa taquuma calayhi alxuja ilaa ay xujada kaga ooganta buu yidhi allatii yukafaru taarikuhaa kaas oo qofkii ka tagaa lagu gaalaysiinayo wahada fi lmasaa'il alkhafiyati buu yidhi laakiin masaa qarsoon weeyaan middan allatii qad yakhfaa daliiluhaa calaa bacdi innaas daliilkeeda oo dadka qaar ka qarsoomayo wa amaa maa yaqacu minhum fi lmasaa'il daahirati aljaliyati laakiin masaa daahirka ee jeliga ah wixii ku <coughs> dhaco ama maa yaqacu fi lmasaa'ili daahirati aljaliya masaa-isha daahirka ee muuqata waxa ku dhaco ow maa yuclamu min aldaruurati ama wixii macluum min addiini bidaruura ah fahada laa yutawaqafu fi kufri fii kufri qaa'ilihi laga joogsan maayo buu yidhi qofka sidaa yidhi oo kelmaddaa ku qowla gaalnimadiisu shayga un baa la kala fiirinaya almasaa'il daahira masaa'il khafiya inay tahay laakiin masaaisha daahirka masaa-isha daahirka laftirkeeda waxaa loogu cudur daarayaa qofkii aan sheegnay <clears throat> oo shaekhulislaam ibnu taymiyana waa tilmaamay macnahaasoo kale markuu tilmaamayay naskii horoon akrinayno juska koo iyo tobnaad safxada afar boqol shan ilaa afar boqol iyo lix fataawaha waxa uu yidhi walihada low aslama rajulu walam yaclam ana salaata waajibat calayhi aw lam yaclam ana alkhamra yaxrumu lam yukafar bicadami ictiqaadi iijaabi dalika wa taxriimi hada bal walam yucaaqab xataa tablugahu lxujatu nabawiya taa iyado marka masaa-isha daahirkaa cidda loogu cudur daara waa qof hadda dhow soo islaamtay ama waxaa weeyaan qof isaga markaa yacni baadiye aada iyo aada cilmiga uga fog oo aan kusoo koron culumaba aragba nacam ta kale marka halkaa marka waxaad garanaysaa marka alcudur biljahli la joogo masaa-ishu inaysa isku mid ahayn oo masaa-isha daahirkaa iyo midda khafigaa ay kala duwan tahay mhm. ayb marka labadaa mas'ale inay sidaa u kala duwan yihiin ayaad garanaysaa hadalkaas dambe waa sheekh maxamed ibn cabdilwahaab durar <clears throat> ayuu ku yidhi juska sideedaad safxada laba boqol afartan iyo afar sidaas la eg kalaamka asheekh cabdiraxmaan ibnu xasan oo saaxibu fatxi lmajiidna sidaabuu dhahayaa kitaabka fataawa alaima annajdiya ayaad ka fiirinaysaa juska saddexaad safxada boqol afartan iyo afar ilaa iyo safaxaadka ka dambeeyo safaxaadka ka dambeeya ayuu marka sidaa uu ku sheegay sidoo kale sheekh maxamed ibn ibraahim mufti l ayaa la dhihi jira almufti l oo wuxuu ahaa muftigii sheekh ibnu baas ka horreeya buu ahaa alusheekhyaduu ka mid ah nin caalimana waa ahaa oo cilmi loo qiray waxa uu yidhi sheekhaas muftiga ama maa culima bidaruurati ana arasuula jaa bihi fahada kufrun bimujaradi dalika yacni waxa wixii la ogaada buu yidhi daruurada lagu ogaado inuu rasuulka la yimid qofku wuxuu saa ku ogaado haddii uu cagsigeeda ictiqaadiyo yani waxahaddii uu sidaa yeelo fahada kufrun bimujaradi dalika arrintaa ama hadalka uu qowlkaa kufriga uu sheegayo ou dhahayo ama yacni ficilkaa kufriga uu samaynayo bimujaradii buu ku gaaloobaya nacam haddii uu yahay shayga macluum min addiini bidaruura laakiin waa haddaanu ahayn labadii qofoon sheegnay hadduusan ahayn ayb <clears throat> walaa yaxtaaju ilaa tacriifin in la aqoonsiiyo uma baahna <clears throat> sawaaءn fi اlusuuli wاlfuruuci waxaa isku mida usuul iyo furuuc waxuu doona ahaado waa kan day maa lam yakun xadiida cahdin bilislaam buu yidhi haddaanu ahayn mid islaamka ku cusub fataawa sheekh maxamed ibn ibraahim juska koowaad safxada toddobaatan iyo saddex ilaa toddobaatan iyo afar masaa-isha daahirka ee keyrkeed alimaam ibnu lqayim kitaabkiisa badaa'ic lfawaa'idka waa kaga hadlay juska saddexaad safxada kun iyo toban juska saddexaad safxada kun iyo toban dabcada caalam lfawaa'id waxa uu yidhi wuxuu sheegay qisadii qudaamatu bnu madcuun qudaamatu bnu madcuun iyo nin kale ayaa qudaamana de bedri buu ahaa saxaabadii beder ka qayb gasho ahaa wuxuu gafay marka eh, wuxuu ta khamrada ay khamrada ayay xalaashadeen khamri ayay xalaashadeen khamradii markay xalaashadeen ayaa aayad bayna si qaldan u fahmeen laysa cala aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati junaaxun fii ma tacimuu ida mataqow waaaamanuu wacamiluu saalixaati uma ataqow waaaamanuu uma taqow wa aayaddaabay saa saa u fahmeen markaasaa marka waxaa dhacday cumar baa loo keenay marka saxaabadii marka ma aanay gaalaysiinin oo istixlaalka kuma aynan gaalaysiinin waxay yidhaahdeen bal ninkan haloo muujiyo aayadda fahamkooda qaldan ha loo saxo hadday sidoodii ku adkaystaanna dee hala dilo waa gaale haddii aanay ku adkaysaninna jildal jalda eh, jalda shaarib alkhamri ha lagu dhufto sidii baa marka la yeelay markii loo bayaaniyey way u caddaatay cumar waa jeedlay un maad dilin <coughs> marka waxa uu yidhi ibnu ibnulqayim raximah llah falam tukafirhum asaxaabatu bihada alqowli saxaabada ma aanay gaalaysiinin bihada alqowli kuma aynan gaalaysiinin buu yidhi <coughs> wa bayanuu lahumaa waxay u caddeeyeen alxukma fii dalika wa bayanuu lahuma alxukma fii dalik xukunka arrinkaa ku saabsan bay u caddeeyeen liannahu lam yakun qad daharat axkaamu shariicati fii dalika alwaqti buu yidhi maxaa yeelay axkaamta shareecada sida ay aad hadda ugu daahirtay xilligaa uma aynan daahirin buu yidhi marka waxa uu yidhi sidaa darteed lam tadhar waxa uu yidhi wabayanuu lahmaa alxukma fi dalika liannahu lam yakun qad daharat axkaamu shariicati fi dalika alwaqti duhuuran caaman daahirnimo caam ah ma ayna daahirin xilligaa walow qaala bacdu lmuslimiina fii waqtinaa hada lakafarnaahu muslimiinta qaarkood hadda haddii ay dhahaan khamradu waa xalaal waa gaalaysiinaynaa buuri liannahu qad dahara taxriimu dalik maxaa yeelay waa daahirtay hadda arrintaa taxriimkeeda masaladan marka <clears throat> hadalkan marka waxaa laga faa laba arrinba arrin waxaa weeyaan yacni amaakinta laftirkeeda inay ku kala xirnaan karta iyo awqaada wakti waxaa dhici karta mas'ale inayna daahir ahayn waqti ka dambeeyana masalada inay aad u daahirtay maxay ku daahiraysaa muslimiintiiba baa aad carabkooda ay ugu badanaysaa agtoodii bay ka tawaaturaysaa waa isu naqlinayaan wahaakada <clears throat> waxaa dhici karta xilli kalena marka xilli inay saas daahir u tahay xillina aanay daahirin xilli inaanay daahir ahayn xillina inay aada u daahirto oo labada waqti waa isku mid la dhihi maayo masaladii mar walba jahli unbay joogeysaa alcudur biljahli bay ku joogeen la dhihi maayo waxaa kaloo iyadana masalada kale ay tahay waxaa dhici karto meel yacni wax daahir ku ah meel kale inayna daahir ku ahayn oo beled baa matalan tawxiidkii aada looga nashriyaa oo culimadiisii waxaa weeye waa culamaa tawxiid oo tawxiidkay nashriyaan wax shubah ku furo tawxiidka ma leh meel walbaa lagu daraaseeyaa meel walbaa muqarar uu ku yahay masaajidii iskooladii dugsiyadii <coughs> meel kastood ka baxda tawxiidka waa yaalla beledka noocaas iyo beled culimmadiisu ay shirkigiiba diin u haysato oo bimacnaa waxaan ujeedaa shubahaad inta laga buuxshay ay dadkii saa-un shubahaadka ugu gurayaan oy dadkiina leeyihiin war dadkaani ay dadkiina leeyihin culimmadii baaba iskhilaafsanba oo ayna meel kala rajaxan karin isku mid iyadana ma ku noqonayso <clears throat> masalada iyadaa nacam mar walbaa marka duhuurku waxaa la fiirinayaa sida uu yahay <clears throat> ayb hadalkaa marka badaacu lfawaaidku ku yaalla safxada saddexaad kun iyo toban juska saddexaad safxada kun iyo toban dabcada caalam lfawaaid masale marka ishkaal keeni kartaa laga yaaba inay jirto <clears throat> oo waktigii saxaabada mas'alada aan daahir ahayn say gadaashood daahir u noqonaysaa de waxaa weeyaan waktiyadaa waxaa dhici karta naskii in markaasi eh, masalada yacni naskeeda ama aayadda yacni fahamkeedu eh, saxaabadu markaa waa tiro ahaanna dadku markaas way yaraayeen caalamkiina si fiican uma kala gaarin waxaa laga yaabaa qofkan masale inaanayba soo gaarinba bal waxaa dhici jirtay qaarkood nebiga caleyhi salaatu wasalaam inuu dhintay iyadoo aayad la nasakhay weli ay akrinayaan oo ay u haystaan qur-aanka inay ka mid tahay muslimkana xadiid saasoo kaleaba ku dhacay soo ma garan markii dambe ay ogaadeen gadaalay kasii ogaanayaan ma ogtahay marka taasoo kale dhici kartee waktigaas iyo waktigaan waktigaana cilmigu faafay ma aha macnaheedu oo haddaa cilmigu uu badan yaha maaha yani marka dadka la fiiriya asxaabta cidka cilmi badnayd ma jirin dabcan laakiin habka gaaritaanka iyo wax isu werinta iyo sidaan oo kale ma aanay ahayn <clears throat> taa un weeyaan marka meeshaa sidaa marka u garaalkaa marka ishkaalkaas ayb halkaana marka waxaad garanaysaa jahligii marka inuu masaa-ishii daahirka iyo masaa-ishaa kale lagu kala soocanayo na ayb waxaa kaloo iyadana masalada qiyaamu lxuja u baahan ayaa iyaduna marka qofka xujadu goormay waa ku qumtay la dhihi karaa waxaa dhici karto culamaa eh, culamaa dacwa eh, sheekh maxamed ibn cabdilwahaab iyo a'imadii isaga dacwadii yani ka eh, dacwadiisii aada u nashrisay dacwatu tawxiid aada u nashrisay iyaga waxay leeyihiin labaa la kala saaraya qiyaamu lxuja iyo fahmu lxuja baa la kala saaraya qofku inay xujada u timaado yaa muhim ah aayaddii iyo xadiidkii inuu xujadii fahmo oo uu u fahma siday mu'miniinta u fahamsan yihiin oo sida abubakar iyo cumar oo kale u fahamsan yihin inuu fahmaa shardi ma aha <clears throat> sooma garanin waxay leeyihiin inuu fahmo maxaa yeele gaalada ilaahi subxaanah watacaala wuxuu leeyahay am taxsabu ana akharahum yasmacuuna aw yacqiluun inhum ilaa kalancaami bal hum adaluu sabiila qur-aankii nebigu uu akrinaayey ee uu shirkiga kaga digaayey gaalnimadii uu yani tawxiidkii uu ku ishaareeyey oo ku sheegayey ma ani fiqhi uma aysa lahayn soma sida aayaad badan ay tusayaan laakiinse xujada waa ku oogantay maca dalika buu yihi nacam marka waxaa la kala saarayaa buu yihi eh, xujada qofka hadday soo gaarto axaadiidii aayadihii aayadihii axaadiidtii ay soo gaaraan nusuustuna balaaqaasay sheegtay wamaa <clears throat> calayna ila albalaaqu lmubiin waxay leeyihiin sidoo kale liundirakum bihi waman balaq qofkii marka diintu soo gaarto waxaa dhici karta qofkan inay diinta soo gaarto <clears throat> laakiin isaga uuna rabin inuu fahmo ee uu ka leexleexanayo ounan diyaar u ahayn inuu fahmo ama waxaa dhici karta hadduu doono inuu fahmo u ufiirsa masaladaas haddii isagu uu doono waxaan inuu fahmo uu fahmi karo haddii marka shaygii uu doono uu raboodo inuu fahmo ee uu fahmi karay hadduu iska daayo <clears throat> aanu u imaanin <clears throat> qofkaas xujada waa ku oogantaa laleeyahay nacam soo ma garanin laakiin shardi maaha inuu u fahmo say asxaabta u fahmeen macnaha waxaan ujeedaa fahamkii boqolkiiba boqoloo asxaabta ay fahamsanaayeen haddaanu fahminoo faham xoogaa ah uu fahmo amase yacni shaygan waaba fahmi karaa hadduu soo fariisto waa fahmi karaa qaamad caleyhi lxuja qofkaas hal mas'ale marka in la ogaadaa muhima qofkii af carabi ma yaqaano waa loo yimid aayado qur-aana lagu akriyay waxba kama fahamsana laa xaraf walaa kelima ma fahmaayo kaasoo kale ma la dhihi karo qur-aanka waa soo gaaray xujadii maya inuu fahmo taas waa daba waa muhim yani in markaa aayadihii qur-aanka loo macneeyo luqada markaas uu fahmi karo loogu fahmsiiyo markaas xujadii waa ku oogmaysaa amase waxaa warkaalay baa la laleeyahay aayaddii qur-aankii baa loo akrinaa in loo fasiraa la rabaa <clears throat> wuuna fahmi karaa hadduu doono waa mutanaawal oo qur-aankii waa la fasiraa waa u heli karaa waa waa shay mutanaawal ah ee uu gaari karo duu doono waa fahmi karaa laakin isagaan rabin kaasoo kale marka qaamat caleyhi xuja la dhahayaa isagana <clears throat> sooma kasin dabcan waxaa ka duwan qofkii inta soo doontay isaga laakiin culimo xun ay ku xirmeen ta'wiilaad been aayadihii ay ugu fasireen kaas wuxuu u baahan yahay bayaan loo bayaaniyo ilaa marka ta'wiilaadkaas la zuuliyana qofkaasi xuja kuma oogin kuma oogmin sheekh maxamed ibn cabdilwahaab waxa uu leeyahy faman balagahu lqur'aanu qur-aanka qofkau soo gaaro qad balagathu lxujatu xujada waa soo gaartay dabcan dadkao ka hadlaya dad carabiga fahmaaya bay ahaayeen dabcan nin shiineys ah, haddaan intaadu timaado aayadihii qur-aanka carabi iyagoo ah say yihiin ugu akriso ma garanayo wax ma soo gaarin kaasoo kale walaakin aslul ishkaali buu yidhi ishkaalka asalkiisa waxaa weeyaan anakum lam tufariquu bayna qiyaami alxujati wa bayna fahmi alxujati waxaydnan kala saarin buu yidhi qiyaamu lxuja iyo fahmu lxuja ayaydan kala saareen faina akthara alkufaari wlmunaafiqiina lam yafhamuu xujat allah maxaa yeeley wuxuu yidhi kaafiriinta badankood iyo munaafiqiinta badankood xujadii alla ma fahmin maca qiyaamihim calayhim iyagoo ay ku qumtay weliba kama qaala tacaala am taxsabu ana akharahum yasmacuuna aw yacqiluun in hum ilaa bal hum adaluu sabiila mualafaatu sheykh moxamed ibn cabdilwahaab juska saddexaad boqol konton iyo sagaal ilaa boqol iyo lixdan asheekh maxamed ibn ibraahim muftiga waxa uu yidhi walaysa min shardi qiyaami alxujati cala alkaafiri gaalka inay xujo ku oogantaa shardigeedu ma ah an yafhamaha inuu fahmo bal man uqiimat calayhi alxuja qofkii xujada lagu oogo mila maa yafhamuhaa milahu loogu oogo sida isagoo kale uu u fahmi karo fiirsadalkan waa daabit muhima weeyaan qofkii xujada lagu oogo ee loogu oogo hab isaga uu u fahmi karo mila maa yafhamuha milahu isagoo kale se ufahmi kara waa caami si caamada wax ufahmi karta ayaa wax loogu sheegay oo gartay marka aayadahan iyo meesha ay u socdaan qofka sidaas waxau yihi marka fahuwa kafirun sawaaءn fahimaha am lam yafhamha ayb waxau yihi bal man uqiimat calayhi اlxujatu mila ma yafhamuha miluhu isagoo kale sida mila maa yafhamuha miluhu isagoo kale sida uu ufahmi karo loogu oga eeg xujadii marka usoo laaban waaya fahuwa kaafirun weyaan sawaaun fahimaha ama lam yafhamha walow kaana fahmuhaa shardan haddii xujada fahamkeedu shardi oo u ahaan lahaa nacam lamaa kaana alkufru ilaa qisman waaxidan xujada ilaa wa ilaa inuu faahim noqo qofkaa shardi ah hadday ahaan lahayd kufriguba hal nooc loo ahaan lahaa bis <clears throat> oo wuxuu noqon lahaa wahuwa ljuxuudi qof wax fahmay ee aan wixii rabin maxaa la dhahay waa jaaxid oo lama dhahay kufriga dhanba marka juxuud loo kusoo koobmi lahaa buu yidhi bal ilkufru anwaacun laakiin kufriga waa noocyo minhu aljahlu baa ka mid a nooc kufriga ka mida waa jahligaa ka mid a minhu aljahlu iyo wagayruhu kufrigu dhowr nooc weeyaan yani juxuudu noqon karaa jahlibuu ka imaan karaa wahaakada nacam shaki waila dalika takdiib cinaad takdiib istikbaar iyo iraab ibn lqayim uu ku sheegi jiray kitaabkiisa madaarij saalifiinka hadalkaa marka wuxuu ku yidhi sharxu kashfi shubuhaadka ayuu ku yidhi safxada boqol iyo ko waayahay sheekh sulaymaan ibnu saxmaan oo culamaa u najdi ka mid ahaa isagana raggi aad weliba dacwadan ugu soo kifaaxana ka mid ahaa mukhaalifiintana aada u radin jiray waxa uu yidhi fa ina man balagathu dacwat rusul dacwada rususha qofkii soo gaarta faqad qaamat caleyhi lxuja xujada waa ku oogantay idaa kaana calaa wajhin haddii uu ku sugan yahay wej yumkinu macahu lcilmu ay u suuroobaysa inuu ogaado wej uu ku ogaan karo hadday ugu timaado wixii asaga hadhow hadduu ogaan waayo nasiibkiisa nacam wej uu ku ogaan karo ku baran karo hadday ugu timaado walaa yushtaradu fii qiyaami alxujati an yafhama can illahi wa rasuulihi looma shardiyo xujada inay qofka ku ooganto inuu alleh rasuul xaggooda ka fahmo maa yafhamuhu ahlu liimaan waxay mu'miniintu ka fahamsan yihiin yacni sida mu'miniinta marka hore ha u fahma la dhihi maayo nacam shirkiga qubxigiisa hadduu u muuqdo tawxiidka cadaaladiisu hadduu u muuqdo siduu isagoo yani ilaa ilaa ilaa sida ninka caalimka oo mu'minkaa soo u fahamsan yahay ha u fahma ma dhici karta wataa iyada soo ma garan marka tan waa daruuri mar walba sida ay mu'miniintu u fahamsayen ufahma ma ah halkaa marka wuxuu kutus iyo hadalkii hore ahaa qofku sidau wax u fahmi karo in wax lagu fahmsiiyey xujadii baa u timid waana sow isagoo kale u fahmi karaa ayay ugu timid isagoo kale u fahmi karay ugu timid laakiin isagaan rabin ayb marka wuxuu yihi walaa yushtaradu fi qiyaami اlxujati an yafhama can illahi warasuulihi maa yafhamuhu ahlu liimaani maa yafhamuhu waxay ka fahmayaan ahlu liimaani walinqiyaadi iyo dadka alle u hogaansan limaa jaa bihi rasuul rasuulka wuxuu la yimid u hogaansan fa fahma alxujati nawcun xujadoo la fahmaa waa nooc hayru qiyaamiha noocaasoo ka duwan yani qiyaam qiyaamu lxuja ka duwan hadalkaa marka wuxuu ku yidhi adiyaa shaariq safxada laba boqol iyo sagaashan ilaa laba boqol sagaashan iyo kow ayb marka masaa-isha noocaan oo kalea marka siyaabahaas ay culimmadu ay kaga warramaan waxaa kaloo iyadana meesha ku jirto in la bayaaniyo u baahan qofku hal baa dhici karto masalada waxay tahay eh, masaa-isha waxaa kala duwan iyadana masaa-isha qofka uu ugu gaaloobaya istixlaalka qofka inuu xalaashado iyo inuunan xalaashanin baa loo kala fiirinaya masaa'il la dhihi karin baa jirta mas'aladu hadday asalkee sideedaba ay u tahay gaalnimo wixii kitaabka iyo sunnadu ay sideeda kufri akbara ugu sheegeen istixlaala loo shardiyaa lama dhahayo nacam soo ma garan ee waxa istixlaal loogu gaaloobaa waa wixii aan asalkiisa sidiis aan gaalnimo u ahayn ee qofkii maalan waxaa weeyaan khamri buu cabay khamri cabiddeeda iskeed gaalnimo uma aha oo laguma kufriyo laakiin haddii uu ictiqaad la yimaado xalaashada khamradii oo uu ictiqaadiyo inay khamradu xalaal tahay waa gaaloobaya markaas maalan nebigiiba u caahiyey sala allahu alayh waali wasalam ma waxaa loo shardinaya oo la dhahayaa inuu istixlaalayaa la fiirina maya sababtoo ah nebiga caahidiisu sideeday gaalnimo u tahay maxaa yeele waa istikfaaf iyo istihzaa qul billahi waayaatihi warasuulihi kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum masaa-isha marka istixlaalku iyadana dad badan baa qabash badan baa kaga ayaa kaga jiro marka wixii istixlaal waxaa loo shardinaya dembi ahlu sunnada gaalaysiiyaan dembi yacni aan iskiis gaalnimo u ahayn waxba kuma gaalaysiiyaan ilaa inuu qofka xalaashada ma ahani laakiin dembi sidiisa gaalnimo u ah qofka waa ku gaaloobaya haddaan maanic ku qumin kufru tacyiinkaan ujeedaa markaas kufrigana ilaaq iyo tacyiinba uqeybsama ilaaqu waxaa weeyaan wixii alle rasuul ay kufri ku ilaaqeen in lagu ilaaqo tacyiinkuna waxaa weyan hebel oo masaladii ku dhacay ma taa waxay u baahan tahay istiifaau shuruud waintifaau lmawaanic ayay u baahan tahay mawaanicdii mid kamid aan hadda sheegnay oo jahligu ahaa taan hadda anagu ka hadlayna waaa kalo waxaa kaloo iyadana u baahan in la ogaado dad baa maalan waxbay ku hadlayaan hadalka ay ku hadleen ayaa waxaa ka dhalanaya marka kufri baa ka dhalanaya hadalkooda waa ka laazimaya maaha yani hadalkooda waxaa ka laazimi kara kufri kaasoo kale marka ma lagu gaalaysiin karaa taas kale sheikhulislaam ibnu taymiya raximah llahu tacaala arrintaas waa diiday waxna ahlu sunnahana xukuma gaalaysiiyaan oo majmuuculfataawaha juska shanaad safxada saddex boqol iyo lix waxa uu yidhi waida kaana nafyu hadihi alashyaai mustalziman lilkufri ashyaadan alasmaa sifaat oo kale oo la anfiyaa hadday kufri ka laazimayo mustalziman lilkufri bihada alictibaar waqad nafahaa dawaa'ifu dadna ay anfiyeen kahiiratun fara badanoo min ahli liimaan falaazimu lmadhabi laysa bimadhabin buu yidhi madhabta waxaa ka laazimaa madhab ma aha maalan madhab lmucadila maxaa ka laazimayo kufri oo asmaada alle in la dafiro tilmaamaya alle in la dafiro laazimulmadhab marka falaazimu lmadhabi laysa bimadhabin madhab qofka u noqon maayo ilaa an yastalzimahu saaxibu lmadhabi qofka madhabka u saaxiibka inuu laazimto oo dush u rita maahan war hadalkaan gaalnimadani waxan waxan baa ka dhalanaysa haddaa saa saa ujeedid markaasuu yidhi hah saasaan baa ujeedaa markaa isagaa laasimsaday haddii kale waxaa dhici karta qofku inuu wax ku qowlo war hadalkaaga waxan baa ka dhalanaya maya aniga saa uma jeedi hadduu ku yidhaahdo waxaa dhici marka taasoo kale waxaa weeyaan waxaa loo yidhi laazimu lmadhab laysa bimadhab taas waayo wax sidaa loo yidhi laakiin waxaa weeyaan waa laazimu madhabi gayri lmacsuum waa iyadan qofka aan macsuumka ahayn ama nebiga warkiisa xaq un baa ka laazimaya isago naam maxaa nebigu waa ogyahay hadalkiisa wax ka laazimaya sala allahu alayh ali wasalam laakiin dadka kale aan macsuumiinta ahayn hadalkooda waxa ka dhalanaya inaynan ogeyn baa dhici karto ay ka jaahil yihiin marka hadalkaaga waxa ka dhalanaya haddii aadan ogeyn ma lagugu gaalaysiin kara hadalkaagii baa gaalnimo ka dhalatay adna waa lagu gaalaysiinaya maya waxaa lagu leeyahay marka waxaa dhici karta inaad diidaba wax ka dhalanayan oo aada hadhow istanaaqudo marka adig taasuu tilmaamay waxauu yidhi falaasimu lmadhabi laysa bimadhabin ilaa an yastalzimahu inuu laasimsado saaxibu lmadhab mooyaane fakhalqun kahiiru min annaasi yanfuuna alfaadan dad badanoo dadka ka mida waxay anfinayaan kooxo badanoo dadka ka mida waxay anfinayaan buu yidhi alfaad aw yuhbituunaha ama way sugayaan bal yanfuuna macaaniya macaani bay anfinayaan aw yuhbituunaha ama way sugayaan wayakuunu dalika mustalziman liumuurin hiya kufrun arrimahana waxay laasimsanaysaa wax kufri ah wahum laa yaclamuuna bilmulaasamati mulaasamadaasna ma yaqaanaan iyagu bal yatanaaqaduuna waa istanaaqudayaan wamaa akthara tanaaquda annaas dadka yacni tanaaqudkoodu alla badanaa buu yidhi laa siyama fi hada albaab walaysa tanaaqudu kufran tanaaqudkuna kufri ma aha ayb waxaa marka inta dambe haddaan marka raaciyo mawaanicdii qofka maaniculjahli baan sheegnay maanica kale waxaa weeyaan maanicu ta'wiil qofku inuu ta'wiil ku qumo oo aayadda iyo xadiidba wuxuu ka fahmayaa macno qaldan masaluu ku tegayaa waa gaalnimo war waxaa la leeyahay eh, maxaa daliil baan u haystaa kitaabka iyo sunnadii waxbuu sheegayaa waana loo jeedaa qofkaan de inuu qalad u fahamsan yahay sida hadda qisadii qudaamatu bnu madcuun iyo kale iyo iyo waxa ay asxaabtuna yani badankood khawaarijta ma gaalaysiinin maxaa loo gaalaysiin waayo ta'wiil baa ku qumay ta'wiil ayaa ku qumay ta'wiilku marka waxaa weeyaan eh, waa maanic isaguna ayb qisada qudaamatu bnu madcuun baana u daliila kan kale alikraah maanica saddexaad waa alikraah qofka in lagu dirqiyey kufriga man kafara billahi min bacdi iimaanihi ila man ukriha waqalbuhu muطma'inu biliimaani walakin man sharaxa bilkufri sadran facalayhim gadb min allahi walahum cadaab caظiim waxaa weeyaan qofka gaalnimada gaaloobay oo kufrigii la yimid waxaa laga soo reebay qofkii lagu dirqiyey markaa laakiin ogow qofku adduunye jacayloo kufri u galay madaxtinimo jacayloo u galay wuxuu u galay yacni maal inuu ku helo u galay ma noqonaysaa marka ikraah ikraah ma aha ikraah waa qofkii in la dirqiyo muxaqaqna uu weliba uu yahay soo ma garanin bal kuwa adduunye jacaylka u gaalooba waaba gaal waa gaaloobayaan iyagu maxaa yeel alla wuxuu yihi dalika bianahu mustaxabu alxayaata addunyaa cala alaakhira aayadda taasaa ka dambayso kitaabkana aakhirkiisa noogu keeni doonaa kitaabkan kashfu shubuhaadka aakhirka dambe ayuu noogu keeni doonaa insha allahu tacaala ayb dad badan baa marka waxay kuleeyihin marka kufrigii qofka waxaa la fadee adduunye wax lamida ay ka tahay adduunye mawaanicda laguma soo darin intaan ogna anaga afar ma afar unbaa la sheegay ta'wiilkuna ogow qof uun tadayun ku jiro oo diin ka daba cararo un diin ka daba ordayaa un yani ayaa ta'wiilka oo ku qaloocdaa oo maanicu ta'wiil uu ku qumaa amaa laakiin shaksi yacni aan diinba shuqul ku lahayn oo markau ficilka samaynayaba aan raadsanayninba diinba oo isaga laftirkiisaba aynanba kaba maqnaynba in la yidhaahdo yacni ta'wiilka ta'wiil loogu keena maya maanica kale waxaa weeyaan maanicu alkhaa alkhaa qofkaan yacni waxaa weeyaan eh, uma aanu eh, wuxuu sameeyey afkiisay kasoo baxsatay sabqu lisaan oo kale uga timid wax kaleu rabay inuu dhaho markaas kufrigii ku qowlay ama kufrigiiba uba xikaayoonayey waxaa lamidkaa markaasoo kale ma ku kufrinayo waa maanic isaga laftirkiisa waxaana ku tusaayo qisadii ninkii yidhi allahuma anta cabdii wa ana rabbuk ayib kufriga marka shardina ma ah ogow in loo qasdo qofka gaalnimada markuu ku dhacayo inuu gaalnimo u qasdaayey shardi ma aha bal isagoon u qasdin baa ayuu gaalnimadii ku dhacayaa bal yani isaga waxaa weyaan aada gaaloodid aan islahayn ayuu ku dhacayaa nacam alxaafid ibnu xajar fatxulbaariga juska koob iyo tobnaad sabxada saddex boqol toddobaatan iyo toddoba markuu sharxayo xadiidka raqamkiisu uu yahay lix kun afar boqol toddobaatan iyo sideed ina arajula la yatakalamu bilkalimati xadiidkaa markuu fasiraayo wuxuu yidhi waqaala alqaadi ciyaad yaxtamilu an takuuna tilka alkalima kelmadda inay tahay baa dhici karto min alkhanaa kelmadaha xunxun warafath wa an yakuuna fi tacriidi bilmuslimi bikabiiratin qof muslim dembi kabiira in loo sarbeebo inay tahay ow bimujuunin ama mujuun <clears throat> lagu yacnii loo sarbeebo ay tahay ayb mujuunku waa qof wax waxuu raba iska sameynayo kale aw istikfaafin biaqin bixaqi nubuwati ama waxay noqon kartaa kelmadda xadiidku sheegaayo oo qofku waxaa dhici karta inuu kelmad ku hadlo ee markaa dabadeed marka uu ku fogaado kelmadaasoo ay halaagto yaa dhici karta xadiidka macnihiisa saasuu ahaa nacam kelmad yacni aanu qalbi aanu u fiirsanin buu qofkii ku hadlayaa maa yulqii lahaa baalan markaasuu fayahwii biha markaasuu ku hoobanaya naarta ugu hoobanaya abcada maa bayna almashriq walmaqrib o kamaa qaala sal l ly slam marka wuxuu yidhi qaadi ciyaad waxaa dhici karta kelmadda sida naarta ugu gelaya inay tahay aw istixqaaqin aw istikfaafin bixaqi nubuwati nubuwadii iyo ayuu xaqeediibuu fududaysanaya hadal buu nubuwadii buu ka sheegay istihzaa ama yacni hadal nebigu uu ku liidaayo kale wa shariicati shareicada hadal uu ku fududaysanaayo wa in lam yactaqid dalika yaanu ictiqaadsanaaninba haddii la doono qofku inuu ictiqaadsanaada shardi ma aha nacam hadduu nebiga caayo uu yidhi anigu ma laga yeeli maayo nacam taa weyn midaan ujeeda aniga nacam sidoo kale xaafidku e, e, fatxulbaariga xadiidka raqamkiisa lix kun sagaal boqol soddon iyo saddex markuu sharxaya fii takfiiri alkhawaarij uu ka hadlaayey waxau yidhi wamiman janaxa ilaa bacdi hada albaxthi aldabariyu fii tahdiibihi faqaala waxa uu yidhi e, bacda an sarada axaadiid albaab markuu keenay fiihi raddu baa ku sugan buu yidhi calaa qowli man qaala qofkii yidhi laa yakruju axadu min alislaami min ahli اlqiblati bacda istikfaafihi bacda istixqaaqihi xukmahu ilaa biqasdi اlkhuruuji minhu caaliman nacam ila biqasdi اlkhuruuji minhu caaliman fainahu mubطilun liqowlihi fi lxadiidi yaquluuna alxaqa wayaqra'uuna alqur'ana wayamraquuna min alislam ila aakhirihi yacni xadiidkan wuxuu radinayaa buu yidhi oo radin baa ku sugan qofka dhahaya qofna islaamka qof ahlu qiblo ah islaamka ka bixi maayo markuu muslim noqdayo xaq eh, mutay xukunka islaamka ka bixi maayo islaamka ilaa inuu ka baxo inuu uqasda mooyaane nacam marka haddaad gaalnimadii la timaado adiga adoo og aada la timaado walow yaadanba islihin ka baxa islaamnimada waa uga baxaysaa nacam ayb shardi maaha qofku inuu yani ictiqaadiyo inuu ka baxo islaamnimada uga baxo inuu is yiraahdo qasab maaha ayb qofku inuu og yahay waxaan ila gaalnimo yihin baa muhim markaana oo ula yimaado yani oo ula yimaado si isagoo la dirqinin oo ula yimaado markaa yani kelmadiina uu ogyahay ayb markaaduu mawaanicdii marka kufrigu sidoo kale qowl iyo ficl iyo ictiqaad saddexdaba waa ku dhacaa inkastoo asalku waxa qalbiga ku sugan ay yihiin haddana laakiin qowl qofka waa ku kufrinaa laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum ficilna waa ku kufrinayaa qofka ayb marka <clears throat> masaladan marka alcudur biljahli ugu badnayd masalo aada u dhib badan aadna u khatarsan weeyaan intaan un hadda kaaga gaabsanayna cilmigeenna yar ilaahay subxaanah watacaala inuu khayrkana waafajiyo ayaan rajaynaynaa aan ka baryaynaa waxaan masaaisha isha noocan oo kalena oo sacaadatu dunya walaakhira ay ku xiran tahayna in laga fiirsado weeyaan oo aan lagu degdegin arrimahan oo kale maxaa yeelay waxaa ku xiran axkaam aakhiro iyo axkaam adduunya ayaa ku xiran marka qofku ilaa culummada aqwaashooda uu fiiriyo dadka ahlucilmiga uu su-aalo yani uga aqoon taroon yaanu ku degdegin hada wbiاllahi الtowfiiq wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى آlihi وصaxbihi وslm